بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa casharkeenna bogga laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan shardiga afraad ee masderka loo shardinayo oo anlaa yakuuna maxduudan ah anlaa yakuuna maxduudan sideed shardi ayaynu masaadirta u shardinnay markay camal samaynayso saddex ka mida ayaa casharkeennii shalay aynu ku soo qaadannay shardiga afraad ee masderku uu qaadanayo ayaynu maanta ka bilaabaynaa alraabicu shardiga afraad allaa yakuuna yuuna noqonin masderku maxduudan mid la xadiday oo tiro lagu xadiday waynu garanaynaa masaadirta marka masderku uu mutlaqa yahay iyo markuu muqayadka yahay muqayad markuu noqdo labaynu u kala qaadi jirnay inuu cadad ku qaydan yahay iyo inuu sifo ku qaydan yahay ka la diidayaa waa ka cadadka ku qaydan masderkii masderulmaraha la odhan jiray caamil noqon maayo oo camal fali maayo allaa yakuuna maxduudan buu yidhi yaan la xadidin oo bitaa'in ama bilixaaqi taa'in ta haleeliddii yaan lagu xadidin falaa taquulu odhan maysid acjabanii waxa iga yaabiyey darbatuka garaacaaga keliya zaydan eed zayd garaacday af carabi maaha sidaasi acjabanii darbatuka zaydan lama ogola waayo ereyga darbi waa masder maxduud buu noqday oo ta'diibaa gashay darbatuka maxaad zaydan ugu nasbisay haddaba kol hadduu maxduudbayoo darbatun uu yahay oo darbun uuna ahayn washadda waxa shaadoobay qowluhu gabayaaga qowlkiisa ayaa shaadoobay yuxaayin bihi ljaldu ladii huwa xaazimun bidarbaanti kafayhi malaa naafsa raakibiin gabayaaga gabaygaa tiriyey waxaa loo arkay shaad inuu yahay oo loo baahnayn ayaa loo arkay wuxuu leeyahay ninka gabayaagi ihi yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi shaygan wuxuu ku noolaynayaa aljaldu ninka qawiga ah ee xoogga badan kolka qofku jaldi marka la yidhaa waa ka qawiga ah bihi damiirkuna biyo ka horreeyey buu u noqonayaa yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi bisababihi biyaha sababtii aljaldu ninka qawiga ee xoogga badan alladii kaasoo huwa isagu xaasimun wax dabdiyaa bidarbati kafayhi labadiisa gacmood ku dhufasho uu ku dhufto almalaa ciidda uu ku dhufto ayuu nafsa raakibin qof nool naftiisa ku badbaadiyaa qofku markuu qawi yahay xoog leh ama uu yahay nin xaasima oo umuurta dabdiya qof gaadiid fuushan oo sakaraad ah oo haraad u dhimanaya ayuu ciidda intuu gacanta ku dhufto uu ciidda dara ayuu badbaadiyaa qofka oo siduu u badbaadin dee wuu u qodayaa biyuu u qodayaa biyahaasuu ku badbaadinayaa markaa haddaba gabaygaa waxaa ku jira ereyga bidarbati kafayhi baa ku jira darbati markaynu soo qaadanno darbati waa masder maxduud ah oo ta'dii la diidanaa ayuu sitaa haddana almalaa waa mafcuulun bihi ereyga darbaihi uu qaadanayo ama uu ku camalfalayo falayo waa shaad gabaygaasoo kale yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi biyaha aljaldu ninka qawiga ihi alladii kaasoo huwa isagu xaasimun wax koobaa bidarbati kafayhi labadiisa gacmood ku dhufashadooda ama kafkiisa ku dhufashadiisa almalaa ciidda uu ku dhufto ayuu nafsa raakibi nin gaadiid saaran naftii ku noolaynayaa fa acmala wuxuu ku camal siiyey adarbata ereyga darbada ah filmalaa buu ku camal siiyey wa amaa nafsa raakibin kelmadda nafsuraakib ana fa mafcuulun waxay mafcuul u tahay liyuxaayi oo noolaynta ah wa macnaahu macnihiisu waxa weeyi annahu cadala wuxuu ka baydhaa canilwuduu'i gebagebaysiguu ka baydhaa ila tayamuumi tayamum buuna ku baydhaa wasaqa wuxuuna waraabiyaa araakiba ninka gaadiidka saaran almaaa biyaha alladii biyaha kaana ahaaday macahu maciisa oo fa axyaa nafsa naftiisuu ku nooleeya waxaa beydku ixtimaalaa luqa ahaan inay tahay ceel buu u qodayaa iyo inay tahay wuu gebagebaysanayaa sheekheennu wuxuu ku macneeyey inayna ahayn ceel buu u qodiye inay tahay wuu gebagebaysanayaa sidii biyihii uu ku weysaysan lahaa qofka baahan uu u siiyo yuxaayii wuxuu ku noolayn bihi bisababihi biyaha sababtooda aljaldu ka qawiga ihi alladii kaasoo huwa isagu xaasimu wax dabdiyaa bidarbati kafayhi labada kafku dhufasho uu ku dhufto almalaaciidda ayuu nafsa raakibin ku nooleeya u gebagabaystaa weeye macnuhu markaa waa markuu yahay qawi uu haddana yahay xaasim nin wax dabdinaya oo dee maxaanku idhaha naftiisa ka adag oo siduu rabo aan ahayne siday wax ku saxsan yihiin raba alkhaamisu qodobka shanaad allaa yakuuna masderku yuuna noqon mawsuufan la tilmaame yuuna noqon qablaalcamali camalka hortii uu la sifaynayo haddii masderku mawsuufba uu noqdo ama la sifeeye hadduu noqdo isagoon camal falin la sifeeyey suurtagal maaha inuu camal falo waayo masderka marka hore uu camal fali kadibna waa la sifayni alkhaamisu qodobka shanaad anlaa yakuuna yuuna noqon masderku mawsuufan la sifeeye qablalcamali isagoon camal falin la sifeeyey falaa yuqaalu lama odhan karo acjabanii waxa iga yaabiyey darbuka garaaciddaada ashadiidda ee daran zaydan zaydad garaacday ereygaa darbihi inuu zayd nasbisaa lama ogola ilayn ashadiid baa lagu sifeeyey qablalcamale bacda alcamal uun baa la sifeeyaa laakiin qabla alcamal lama ogola haddaba carabinimadii meelka dhacbay ku noqotay kaasina fa in akharta haddaad dib u dhigto ashadiid ereyga shadiid ah ood zayd ka dambaysiiso jaaza wuu bannaan yahay qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ina wajdii biki shadiida araanii caadiran fiiki mancahi tucaduulaan gabayga fiiki kaafkaasi kasre inuu sidanayey baan filayaa fiiki kaafku inuu kasre sitay bay ila tahay aniga hadda wuu ii fadxinayaa wuu kasrinayaa sow maaha sax weeyi ninkani inan buu jeclaaday inantii uu jeclaaday ayaa lagu caayey ama lagu dhaliilay kadibna wuxuu leeyahay ninkii i caayi jiray ee i odhan jiray ma inantaasaad sidaa u jeceshahay ee igu kaa caayi jiray uunbaa maalinku arko isagii baaba ku jeclaaday wuu ii cudurdaaray buu yidhi allay bilaash ma ahayn buu yidhi buu idhi jacaylkaagii ina wejdii jacaylkaygii biki inanay adiga aan ku jeclaaday ashadiida ee darnaa araanii wuxuu i tusiyey caadiran mid ii cudurdaaraya fiiki dartaa iigu cudurdaaraya man cahidtu ninkaan ku ogaaday caduulan inuu yahay nin aad ii dagaala ninkii aadka ii dagaali jiray wuu ii cudurdaaray inanay markuu ku arkay buu yidhi haddaba ereyga wejdi waa masder ficilka wejida waxaa loo yaqaanaa waa kalgacaylka ama shawqa iyo jacaylka adag baa loo yaqaanaa laakiin waxaa kaluu luqadda ku yimaadaa murugadana wuu noqdaa oo wejdigu wuu jeclaaday iyo wuu murugooday labadaba luqadda waa lagu hayaa hadda beydkani waa jacayl isagoo murugo ana waa ninkii naacawda la sheekaysanayey ee lahaa alaa yaa sabaa najdin mataahijti min najdin laqad zaadanii masraaki wejdan calaa wejdin naacawda subaxda soo dhacda ayuu la hadlayaa waddanuu jeclaa xaggiisay naacawdu ka timid markaasuu yidhi alaa yaa sabaa najdin mataa hijti min nejdin laqad zaadanii masraaki wejdan calaa wejdin wuxuu leeyahay guurahaagani ad nejdi ka soo guuraysay muruguu igu abuurayaa ama wuxuu i xasuusinayaa nejdi iyo dhulkii aan aqaanay ayaan dareemayaa buu yidhi inna wejdii jacaylkaygii biki kaafkaana waa in la kasriyaa wuu iga fadxiyeye inna wejdii jacaylkaygii biki adiga aan ku jeclaa inanay ashadiidda ee darnaa araanii wuxuu i tusiiyey caadiran mid caadiroo cudurdaaraya fiiki dartaa iigu cudurdaaraya man cahidtu ninkaan ku ogaaday caduulan dagaal badane inuu yahay haddaba maxalu shaahidku wejdigaasi waa masder wuxuu ku camal falay kelmadda biki ajaar iyo majruurkaa ah, waxaana lagu sifeeyey ashadiidda oo sifadu hadday bacdalcamal tahay mushkilad male ayuu beydka usoo deliishanayaa bisifadii shadiidka ahaa ayaa biki macmuulka debedii dhacay fa akhara wuxuu xagga dambe mariyey ashadiida kelmadda ashadiida ah can iljaari waalmajruur jaar iyo majruurkiibuu dib uga riday almutacalliqi ee ku soo xidhmayey biwejdi kelmadda wejdi ah ku xidhmayey asaadisu shardiga lixaad allaa yakuuna masderku yuuna noqon maxduufan mid la xadfo noqon wa bihaadaakan radduu waxay ku radiyeen man qaala ninka yidhi fii maa laka wa zaydan war adiga zayd maxaa idinkala galay hadalkaa ayay yidhaahdeen inna taqdiira taqdiirtu waxa weeyi wa mulaabasatuka zaydan maa laka adiga iyo wa mulaabasatuka zaydan marnidaada zayd aad ku maran tahay maxaa idinkala galay waxay yidhahdeen zaydka waxaa nasbinaya ereyga mulaabasa oo masdera oo xadfan waxaa la ogaaday mulaabasadu inayna masder ee eh, inayna camal falaynin haddii la xadfo ilan masderku haddii la xadfo ma camal falee wa calaa man qaala kiina waa la radiyey yidhi fii bismi illaah ereyga bismi illaahihi wuxuu ku camal fala waxa weeye inna taqdiira taqdiirtu ibtidaa'i aniga bilow bilaabidaydo bismi illaahi ku bilowdaa haabitun wuu sugan yahay oo jaar iyo majruurka bismi wuxuu ku tacalluqayaa ibtidaa qolada tidhi iyagana tanaa lagu radiyey faxadafa almubtada'a mubtadaha ayuu xadfay oo ibtida'a walkhabara khabarkana wuu xadfay oo haabit ah wa abqaa wuxuuna soo reebay macmuulalmubtada'i mubtaduhu kuu ku camalfalayey oo bismillaah ah qowlkaana waa la radiyey wa jacaluu waxay ka dhigeen min adaruurati daruuray ka dhigeen qowluhu gabayaaga qowlkiisa muxuu idhi gabayaagu hal tadkuruuna ila hal tadkuruuna ila dayrayni hijiratakum wamasxakum sulbakum raxmaanu qurbaanaan hal tadkuruuna ma xasuusan tihiin ayuu yidhi hal tadkuruuna ma xasuusan tihiin hijratakum hijradiinnii ila deerayni meesha deerayn la yidhaah aad u hijrooteen halkaa deerayn ma daalka ya baa ka dambaysa mise alif ya unbaa ka wada dambaysa laakin alif kama dambeeyo miya hal tadkuruuna isba deeraynuun buu leeyahay hal tadkuruuna maxaa tidhi alif buu sheegayaa sow ma sax weeye alif buu sheegay alifkaasi waa kii maxfuudkayga ahaa daarayn in la yidhaahdo ayay ahayd maxfuudkaygu waa sax weeye ama daariin la yidhah daariin sax weeye hal tadkuruuna ma xasuusan tihiin hijratakum hijradiinnii ila daariin ad u hijroonayseen daariin meel baxrayn ku taalla ayaa daariin la yidhaahdaa warnimayahu ma garanaysid markaad daarayn u yaacayseen ama daariin oo baxrayna aad ku sii yaacayseen wa masxakum iyo masixidiinnii sulbakum saliibyadiinnii aad masaxayseen idinkoo leh raxmaanu yaa raxmaanu raxmaanow qurbaanan dhowi kolka wuxuu nimankani ka hadlayaa sulbakum waa jamcu saliibin saliibka iyo bahalka macatabka la yidhaah ayaa lagu jamciyaa sulbakum nimankani waa niman gaalo ahaa oo la jebiyey oo markay jabeen ayay baxrayn ku soo yaacayeen iyagoo saliibyadoodii dee ah, baryaya oo le waxaanu ku weydiisanaynaa dhowi haddaba halka gabaygaasi taqdiirtu waxay yidhaahdeen yaa raxmaanu qurbaanan ayaa loo soo qadarayaa wa qowlakum ereyga qowl ah oo masder ah ayaa xadfan wuxuuna ku camal falaya yaa raxmaanu qurbaanan kolkaa macmuulkii baa la rabay masderkiina waa la xadfay waa daruura gabaygani hal tadkuruuna ma xasuusan tihiin hijratakum hijradiinnii ila daariini daariin aad u hijroonayseen wa masxakum iyo masixidiinna sulbakum sanamyada aad masaxayseen iyo wa qawlakum odhaahdiinnii aad lahaydeen raxmaanu ya raxmaanu raxmaanow qurbaanan dhowi baan ku weydiisanay gabaygaawa qawlakumta masderka ah ayaa la xadfay iyadoo camal falaysa liannahu bitaqdiiri wa qawlakum ya raxmaanu qurbaanan qowlakumtaasaa la xadfay oo ku qadaran waa daruura kaasi asaabicu shardiga toddobaad ee masderka loo shardinayaa anlaa yakuuna yuuna noqon mafsuulan mid laga fasliyey can macmuulihi macmuulkiisa mid laga fasliyey lama ogola masderka in laga fasliyo macmuulkiisii welihaadaa sidaa darteed ama welihaadaa kan dartii ayay radduu radiyeen calaa man qaala ninka yidhi fii yowma maalin ka warran tublaa la faydayo asaraa'iru waxa laabta yaallee sirta ah qofku wuxuu laabta ku qarsanayo maalin la caddayn doono ummadda loo caddaynayo ayaa jirta haddaba waxay yidhaahdeen ereygaa yoom ah iyagoo kaka hadlaya innahu macmuul wuxuu macmuul u yahay lirajcihi aayadda ereyga rajciga masderka ah ayuu macmuul waa la diiday waxaa lagu diiday fasli baa galay rajciga iyo yoomka dhexdooda ah liannahu qad fasala baynahumaa wa ku kala fasliyey bilkhabar ama fasaladaa fusila ka sii fiican qad fusila baynahumaa waxaa lagu kala fasliyey bilkhabari khabar baa lagu kala fasliyey athaaminu mas'alada shardiga sideedaad shuruuda masderka shardigiisa sideedaad allaa yakuuna yuuna noqon mu'akharan mid xagga dambe la mariyey canhu macmuulka dib looga riday masderku macmuulka xagga dambe kama maro falaa yejuusu ma banaana acjabanii waxa iga yaabiyey zaydan ba acjabanii waxa iga yaabiyey zaydan zayd darbuka garaacidda aad garaacday waa darbuka zaydan oo darbukadan masderkiihi waxay dib ka martay zaydan oo macmuulkiiya ma bannaano taasi wa ajaaza suhayliyu suhayli baa banneeyey taqdiima aljaari waalmajruur jaar iyo majruurka taqdiimkiisa ayuu banneeyey suhayli wastadalla wuxuuna deliishaday biqowlihi tacaalaa qowlka ilaahay laa yabquuna ma dalbayaan xiwalan leexad canhaa xaggeega ay ka leexdaan ereygaa canhaa ah ayuu ku camal falayaa masderka xiwal ihi siduu yidhi iyo wa qowlihim odhaahdooda allaahumma allahayow ijcal yeel lanaa annaga min amrinaa amarka iyaga farajan faraj iyo wamakhrajan waxay yidhaahdeen jaar iyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa farajan ilaahuw arrinka yaga oo dhan faraj nooga yeel halkaa sideeddii shardi ee masderku uu u baahnaa ayaynu bartaa kaga baxnay shalay waynu ka soo hadallay cashirkeenna masderku qaybaha uu leeyahay waxaanan u qaybinay saddex qaybood inuu munawan yahay iyo inuu mudaaf yahay iyo inuu masxuubu al yahay saddexdaasaan u qaybinay waxaynu nidhi mudaafka ayaa ayaa fara badan munawankuna waa aqyas muxallan bial markuu yahayna waaba iska shaadoo kale aad buu u yar yahay wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa almasderu masderka alcaamilu camal falayaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood masderku markuu caamil yahay oo camal falayo saddexba u qaybsami axaduhaa saddexdaa midkood almudaafu waa mudaafka in la idaafeeyo wa icmaaluhu mudaafka camalfalkiisu ama camalsiintiisu agharuhu ka badan yahay min icmaalilqismayni labada kale camalsiintooda alakhiirayni ee dambe wa huwa isagu haddaba darbaani waa laba qaybood mudaaf markuu yahay mudaafun lilfaacil faacilka in loo idaafeeyo ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi walowlaa dafcullaahi ilaahay difaacidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco ereygaa annaasa ihi waxa mafcuul uu u yahay defciga defcigaa masderkiihi waxa loo idaafeeyey allaahi oo faacilkii ah wa akhdihim qaadashadooda arribaa ribada ay qaateen waqad nuhuu kii oo laga nehiyey canhu xaggiisa iyo wa aklihim cuniddooda amwaalanaasi dadka maalkooga ay ku cuneen bilbaadili baadil aayaddaa qur'aanka ah laba masder baa ku jira oo mid kasta faacilkiisii loo idaafeeyey mafcuulkiisiina dhammaystiranaya akhdihi marka la eego akhdi waa masder ka faacilkee wax qaadanaya waahimtan mudaafun ilayhiga ah ka la qaadanayee mafcuulkiihi waa arribaa wa aklihi markaan eegno akli waa masder ka macmuulkan loo idaafeeyey waa faacilkii oo waahimtan mafcuulkuna waa amwaaladaa ka dambaysa wa aklihim amwaala naas wa mudaafun inuu yahay mid loo idaafeeyey lilmafcuuli mafcuulkii ama faacilkiisa ha la jaro ama faacilkiisu ha sheegnaado ka qowlihi oo kaleba weeyi gabayaaga qowlkiisa odhanaya alaa ina dulma nafsihi almar'u bayinun idaa lam yasunha canha wan yaglibu alcaqla gabayaaga gabaygaa tiriyey oo kaleba weeyi alaa hooyay inna dulma nafsihi naftiisa dulminta uu dulminayo almar'u qofku bayinun waa iska cad yahay naftaada haddaad dulmido dulmigaasi waa iska cad yahay waa goor talow naftaada seed u dulmini waa idaa lam yasunhaa nafta markuuna ka ilaalin can hawan hawe markuuna ka ilaalin hawaha oo yaklibu ka xoog bata alcaqla caqliga ka xoog bata naftaada haddaad hawadeeda u sii dayso ogow hawada naar bay ku tegiye adigu waa dulmiday markaad naftaada ka qaban weyday hawadii iyo waxyaabihii macmacaanka ahayday jeclayd haddaba gabaygaa waxaan ka helaynaa eleyga dulma oo masdar ah waxaana loo idaafeeyey mafcuulun bihiga nafsihi ah wuxuuna dhammaystiranayaa faacilkiisii oo waa almar'u ah ka dulmiga samaynayaa waa mar'iga ka la dulmiyayaana waa nafsihi nafsihi laba icraabood bay leedahay dhinac waa fii maxalli jarin mudaafun ilayhi dhinacna waa fii maxali nasbin mafcuulun bihi weeyi wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa ayaa ka tirsan rasuulku wuxuu yidhi waxajilbeyti beytka in loo xajo kiina uu u xajo istidaaca awoodayey ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jid ahaan waxajulbeyti man istidaaca ilayhi sabiila xajkani waa masder beytkan loo idaafeeyey waa mafcuulun bihi manta ka dambaysaana waa faacilkii waxajulbeyti beydka oo loo xajo beydku ma xajiyayo beydkoo xajiyo odhan maysid waa beydkaoo loo xajo waxajulbeyti beydkaoo loo xajo mankiina uu u xajo istidaaca awooday ilayhi xaggiisa sabiilan jid ahaan wa beytilkitaab kitaabkii beydkiisa ayaa isna lamida haddii wa beytilkitaabi la yidhaah ereyga alkitaab waa kitaabi sibaweyhi uun wa beytilkitaabi kitaabkii beytkiisa ayaa ka mida ey kitaabi sibaweyhi waa sibaweyhi waa sibaweyhi kitaabkiisiiye wa huwa qowlu shaaciri waana gabayaagan qowlkiisa kitaabka sibaweyhi beytka uu qoray wuxuu leeyahay tanfiy yadaha alxasaa fi kulihaa jiratin نفي الدراهم تنقد الصيار في waa nin gabayaa oo gabay tirinaya hal buu ka warramayaa iyo siday xilliga kulaylaha ay hashaasi u boqoosho ama ay u wareegto oo ayna u hadhgelin ayuu ka warramayaa ninkani wuxuu leeyahay markaa tanfi hashu waxay kaxaysaa ay eridaa yadaahaa labadeeda jeeni waxay ku eridaa alxasaa quruuruxa fii kulli haajiratin cadeed kulayl kaste cadeed kulayl kaste labadeeda jeeni ayay ciidda iyo quruuruxa ku kaxaysaa nafyo daraahiimi nafyo daraahiimi daraahiimta siday u anfiyaan oo kale ama ay u kaxeeyaan oo kale oo tanqaadu sayaariifi nimanka sariflayaasha oo kale nuqaadoodu ama nafyo daraahiimi daraahiimta siday u eriyaan ama ay u daadiyaan tanqaadu sayaariifi sariflayaasha nuqaadoodu haddaba waxaan doonaynaa oo beydkan inooga muuqanaya nafyigaasi waa masder waxaa loo idaafeeyey mafcuulkii oo adaraahimi ah wuxuuna dhammaystiranayaa faacilkii oo tanqaadu ah tanqaad waa masder iyo isaga laftiisa ayaa masder laga dhigi karaa tardaad iyo tarxaal oo kale ah ayaa laga dhigaya waa naqdi markaa sariflayaasha naqdintoodu ayay lacagaha qaar naqdinayaan waxay eryaysaa daraahimta kuwa xunxun way daadinayaan markaa macnaheegu weeyi athaani ka labaad waa almunawanu ka la tanwiiniyo wa icmaaluhu in la camal siiyaa aqyasu wuu ka qiyaasnimo badan yahay min icmaali lmudaafi mudaafka camal siintiisa li'annahu isagu yushbihu wuxuu shabahaa alficla ficil buu shabahaa bitankiiri nakirayntuuna ka shabahaa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi ow idcaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo maalinka oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman la quudiyo ereygan idcaam ihi waa masder munawana wuxuuna ku camal falayaa jaar iyo majruurka fii yowmin ah iyo mafcuulun bihiga yatiiman ah faacilkiisiina waa la xadfay taqdiiruhu waxa weeyi ow an yuطcima inuu quudiyo fii yowmin wakhti inuu quudiyo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon athaaliu ka saddexaad almucarafu waa ka lagu macrifeeyo bial masder al lagu macrifeeyey wa icmaaluhu camalsiintiisu shaadun waa shaad qiyaasan wa isticmaalan ma saasuu yidhi wa icmaaluhu masderka camalsiintiisu shaadun waa shaad qiyaasan xagga qiyaasashada iyo wa isticmaalan xagga isticmaalka labadaba shaad buu ka yahay ka qowlihi gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeyi cajibtu min arisqi musii'i ilaahuhu wa min tarki bacdi saalixiina faqiiraan cajibtu waxaan la yaabay min min arisqi arsaaqidii baan la yaabay min arisqi arsaaqidii baan la yaabay almusii'a kaygu halkaa almusii'i buu yidhi wiga hoos dhigay in la kor dhigo ayay ahayd almusii'a in la yidhaah ahayd buu inoo wada hoos dhigayaa uun almusii'a waa mafcuulun bihigiiye cajibtu waxaan la yaabay walmusii'a hoosta waa ka ku sheegaya inuu mansuub yahay cajibtu waxaan la yaabay min arisqi arsaaqid baan la yaabay almusii'a xumaan sameeyaha uu arsaaqo ilaahuhu ilaahiisu waxaan la yaabay buu yidhi ilaahay siduu cawsaada u arsaaqo wa min tarki bacdi saalixiin iyo kuwa suusuuban qaarkood ka tegidda ilaahay uu ka tegey faqiiran isagoo faqiira waxaan la yaabay buu yidhi ka wanaagsanna ilaahay qaar ka mida fuqaruu ka dhigaa kuwa xunxunna ilaahay qaar ka wuu u tuulaa arrinkaa waan la yaabanahay buu yidhi waa ficil ilaahay ee in lala yaabo ma aha waana arrin lagugu caddaynayo xataa cibaadadu inayna ahayn raasiq allah weeyi raasiqu kuu doonana wuu siinaya adduunyada agtiisa qiimaba kama leh ku kuu necab iyo kuu jecel yahayba wuu siinaya laakiin diinta iyo aakharo ilaahay agtiisa qiimay ku leeyihiin intuu jecel yahay buu siinayaa cajibtu waxaan la yaabay min arrisqi arsaaqid baan la yaabay almusii'a xumaan sameeyaha uu arsaaqo ilaahuhu ilaahiisu haddaba alrisqidaasi waa masder almusiicadaasi waa mafcuulkii la arsaaqayey ilaahuhudaasina waxa weeye faacilkii wax arsaaqayey masderka alrisqi ihi al buu wataayo waa kaynu leenahay maaha qiyaas wa min tarki bacdi saalixiin saalixiinta badhkoodna tegidda uu ka tegey baan la yaabanahay faqiiran isagoo faqiira halkan tarkigan dambe waa mudaafkii oo isagu maaha eh, shaade waxaa loo idaafeeyey mafcuulkii faacilkiina waa allah oo waa la jaray ey cajibtu waxaan la yaabay min an rasaqa inuu arsaaqay almusii'aka ka xumaha samaynaya ilaahuhu ilaahiisii wa min an taraka inuu ka tegey bacdo saalixiina kuwa suuban barhkoodna faqiiran isagoo faqiir ah halkaa waxaa inoogu dhammaaday masderka iyo warkiisii ayaa bartaa inoogu dhammaaday culima sidaynu arkayno ismigii faacil baa halkana aynu ka bilaabaynaa waa ismiga faacil ismiga faacil waa la garanayaa ismi faacil tacriifkiisa qolada sarfiga hadda dhigatay ee dhammaysay waxaan dareemi karayaa inay fahmayaan shan iyo konton ficil shan iyo konton wasan oo halka wasanbedda intaasoo kun uu noqonayo in laga keenayo dariiqa looga keenayana mid kasta waynu dhiganay hulaaiga oo qura ayaa lix siyood looga keenayay qiyaaskiisa hayru hulaaigana saddex qaacido la raaco unbuu ahaa inaad mudaaracayso ur xarfulmudaaracada miim godan ka dhigto qablal aakhirkana aad kasriso hadduu kuu kasrisnaana aad iska daysato ismi faacil ismiga faacil waxa weeye sidaynu arkayno ee ka kutusaya mashtuqa min alficli lidalaalati calaa man qaama bihi alficlu calaa wajhi alxuduudi aw alistimraar baa loo yaqaanaa athaaliu ka saddexaad ismulfaacili waa ismi faacil kharajo maxaan odhanayaa ismi faacil markaan rabo hulaasiga faacilun ku keen khaarij qatala maxaan odhanayaa qaatil karuma maxaan odhanayaa faciil ku keena kariim kariim cadisho maxaan odhanayaa faclaan ku keena cadshaan sawido maxaan odhanayaa afcal ku keena aswad wahaakada ismiga faacil ee hulaasiga uga kaa wasmulfaacili waa ismigii haddaba ismigan faacil wuxuu u shaqayni siduu ficilkiisu u shaqaynayo oo kale hadduu ficilkiisu faacil iyo mafcuul qaadanayo isna faacil iyo mafcuul buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo laba mafcuul qaadanayo isna faacil iyo laba mafcuul buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil qura qaadanayo faacil quruu qaadani iyo jaariya majruuriya daraf wuxuu ilaahay ka siiyo wasmulfaacili waa ismigii faacil ka daaribin oo kaleba weeyi waa garaace daarib waa maxay macnihiisu waa garaace ama safre daraba wuu safrayna waa la yidhaah daraba wuu garaacayna waa la yidhaah kaad ka keentaba ama daarib garaacadhe ama daarib safradhe qur'aankay ku jirta iyadoo safara wa mukrimin iyo sharfiye labadaa tusaale ayaa ismi faacila daarib iyo mukrim wuxuu tusaalaha laba uga dhigay daarib wuxuu ka soo qaadanayaa hulaasiga oo daraba ah darabaa saddex ahayd mukrimna wuxuu ka soo qaadanayaa hayru hulaasi oo akrama ah akrama waa afar xaraf kolkaad mudaaricayseed yukrimu tidhaa unbaad yada miim godan ku bedelan qabla kana ad kasrin mukrim buu kuu noqonaya wasmulfaacili waa ismigii faacil ka daaribin oo kaleba weeyi wa mukrimin oo kaleba weeyi fa in kaana hadduu yahay ismiga faacil bial mid ku sugan hadduu yaho al wata camila wuu camal fali muطlaqan kii oo shardiba loo xidhaynin hadduu ismiga faacil al wato shardi loo xidhi maayo wuu camal fali ashaasina waxay noqonaysaa ashii ismiga mawsuul isaguna ficil buu si xooga u shabahay oo ficilka uu shabbahay waxa weeye dee ismiga mawsuul silada daba dhacdaa ficil bay ahaan jirtay isnaalkii silada ayuu dhacay fa in kaana hadduu yahay bial mid ku sugan ismiga faacil camila wuu camal fali mutlaqan shardi la'aan ow mujaradan hadduu yahay mid la qaawiyey oo asha laga qaawiyey oo bilaa al ah fa bishardayni laba shardi baa loo shardiyaa culimada qaarna wayba ka bediyeen labada shardi kownuhu waa inuu yahay ismiga faacil markuu bilaa al yahay xaalan xaal waa inuu yahay xaalka waxaa looga jeedaa waktigan hadda a taagan tahay waa inuu macnihiisu yahay seben hadda dhacaya waa inuu yahay aw istiqbaalan ama istiqbaal wax soo socda waa inuu noqdo waxaa la diidayaa ismi faacil oon alwadan macnihiisa inaan maaldi ka dhigno hadduu macnihiisu maaldi noqdo ma camal falo camal fali maayo mafcuul qaadan maayo macnihiisu waa inuu xaal yahay ama uu mustaqbal yahay labadaa mid ahaan waa kow wa waa inuu cuskan yahay calaa nefyin sagaal qodob mid ahaan buu ictimaadkiisuna noqdaa sagaal arimood mid ahaan waa inuu ictimaado wa waa inuu cuskado calaa nefyi nefyi waa inuu cuskado aw istifaamin ama istifhaamba waa inuu cuskado nefyi buu cuskanayaa ama istifaam buu cuskanayaa nafyi baa ka horaynaya ismiga faacil ama istifhaam baa ka horaynaya ow mukhbarin canhu ama mubtada ka horaynaya mukhbaru canhu waa mubtadii kii khabarka loo noqonayey ow mawsuufin ama mawsuuf baa ka horaynaya sheekheennu wuxuu tilmaamay kow ictimaadka nefyi laba istifhaam saddex mubtade oo mukhbaru canhu uu yidhi afar mawsuuf afartaa ayuu tilmaamay laakiin waxaa inoo iman doonaa sagaal qodob ictimaadyadu inay yihiin sagaal qodob buu ismiga faacil ayuu ictimaadaa markuu camal falayo aayad qur'aana ayuu haddaba sheekhu is yidhi sawta maadiya ee shardigii hore laga waayey waxa weeye asxaabulkahfiga ilaahay markuu ka warramayey wuxuu yidhi baasidun diraacayhi baasidun wuxuu fidinayey ayigoogu diraacayhi labada jeeni ayuu bilwasiidi afaafka godka ku fidinayey haddaba baasidun diraacay baasidkaasi asxaabulkahfigii beri horay oo way tegeen fidintaasi waa wax dhacday oo maadiya sawka diraacayhi mafcuul ka dhigtay maxaa laga yeeli xikaayatulxaal wax la yidhaha baa jira xikaayatulxaal baa aayadda lagu macnaynaya xikaayatulxaalkuna waxa weeyi inaad adigu iska soo qaaddo xilligii asxaabulkahfiga qisadoodu ay socotay ee aygu lugaha fidinayey mid u taagan waa inaad qadarta inaad dul taagan tahayba ood sii eegto godkii iyo ayga jeeniyada fidinaya xikaayatulxaal baa la yidhaha ama waa inaad ayga iyo asxaabulkahfiga ka soo qaado inay hadda dhacayaan oo kale haddadan aad joogto inay dhacayaan waa inaad ka soo qaato ama iyagaad soo ayaad keeni halkan ama adiga ayaa halkii tegi xikmad baa ku jirta oo ilaahay qur-aanka uu isticmaalaa xikaayatulxaalka noocan oo kalea xikmad ballaadhan baa ku jirta marka adiga shucuurkaaga la kicinayo ama dame dareenkaaga si khatar a ah loo soo jeedinayo in war aan kuu sheego maalan haddii mushaakil ay dhaceen oo dalka dhibaatooyin iyo dil iyo burbur uu ka dhacay inaan afka kaaga warramo wixii dalka ka dhacay iyo inaan cajalad fiidya oo laga duubay inaan kuu daaro iyo maa khatara ma inaan afka kaaga warramaa mise waa inaan kuu daaro haddaan kuu daaro adigaaba moodaya inaad meeshii taagan tahay xikaayatulxaalka laguu sheegayaa waxa weeye xaaladdii ay wax dhacayeen ood iska soo qaadda inaad u joogto ama iyadu inay hadda dhacayso kolka shucuurkaagaa la bedelayaa in shucuurkaaga la bedelo oo caatifad lagugu abuuro oo dareenkaaga la kiciyo weeye ama qisadaad la yaabi doontaa siday u dhacayso haddaba xikaayatulxaal baa aayaddaa ku jira laakiin la soco wa baasidun diraacayhi aayadda ah calaa xikaayati alxaal xikaayatulxaal bay ku sugan tahay khilaafan inagoo khilaafayna lilkisaa'iyi sheekha kisaa'i la yidhaah wa khabiirun banulihbin waa gabay khabiirun banulihbin gabay weeyaan gabayga khabiirun banulihbin ah ereygan khabiirihi waa ismi faacil ama sifatu lmushabaho banuuga ayuu rafcistay ictimaadba ma haysto maxaa ictimaadkiisii mee wa khabiirun banulihbin haddaad xagga ictimaadka ka eegto waa calaa taqdiimi wa waa la kala horraysiiyey oo khabiirku waa khabar qadimay benulihbinna waa mubtade ta'akhuray haddana haddaad waxaad odhanaysaa markaa tidhaa waa la kala horraysiiyey oo banuudu waa jamace khabiirku sawka mufrada xaggee taaba ka xallini haddaad tidhaa waa la kala horraysiiyey miyaa la ogol yahay inaad tidhaa maalan almuxamaduuna jaalisun maa la ogol yahay almuxamaduun inaan jamc ka dhigo jaalisuna inaan mufrad ka dhiga maa la ogol yahay calaa taqdiimi wa taakhiir markaan ku xallino gabaygaa waxaa lagu odhanayaa khabiirku waa mufrad banuuduna waa jamac wuu ka hadlayo wuxuu ku yidhi khabiirku waa faciilo waa waxa musanaha iyo mufradka iyo jamcu wada leeyihiin wa taqdiiruhu waxa weeyi khabiirun ka dahiirin khabiir dahiir oo kale igu qadar buu ku yidhi dahiirkani waa talmiix aayad qur'aan uu eegayaa aayadda qur'aanka ilaahay ku leeyahay bacda daalika dahiir malaa'igtii iyo saalixiintii ayaa la yidhi bacda dalika dhahiir haddaba malaa'igta iyo saalixiintu waaba jamace maxaa ereyga dhahiira loo qaatay oo mufrad looga dhigay wuxuu ku leeyahay waxa ku siman mufradka iyo musannaha iyo jamaca ayaa ku siman laba dhinac buu halkaa xalliyey la soco laba su'aalood oo mid kastiba khatarteeda le buu sheekhu xalliyey khabiir aawey ictimaadkiibuu ku yidhi calaa taqdiimi wa taakhiir ku xalli ictimaad looma baahno maba camal falaya markaa waa mubtadiya khabar khabiir maxaa mufrad looga dhigay cala taqdiim wa ta'khiir markaan qaato ka dahiir ka dhig buu ku yidhi oo aayadda qur-aanka oo kale ah maxaa kolkaa saaba kuu sheegtay khilaafan waxaan khilaafaynaa lilakfashi wadaadkii sheekhii akfash baynu khilaafaynaa walmihaalu mihaalkii weeyi halka walmihaalu sheekhu yidhi waa qodob kaluu ku soo daray walmihaaludani waa amhilatulmubaalaqada wixii la odhan jiray walmihaalu amhilatulmubaalaqadii weeyi amhilatulmubaalaqadu sida ismiga faacil oo kale ayay iyaduna u shaqayni ama ay u camal fali doontaa walmihaalu waa amhilatulmubaalaqo culimmada sarfigu shan iyo toban wasan bay dhigaan culimmada nuxaaduna shan wasan bay dhigaan shantii wasan baa laga yaabaa sheekhu inuu keeno wa huwa haddaba mihaalku waa amhilatulmubaalaqo eh maaka weeyi xuwila la kala wareejiyey lilmubaalaqati mubaalaqo darteed oo min faacilin faacil ka ahaaday ayaa laga wareejiyey ilaa facaalin baa loo wareejiyey faacilkii unbaa loo wareejinayaa facaal daarib sow ma ahayn garaace bal daaribkii facaal ugu dhawaaq maxaan odhan daraab waa garaac badane aakilkii bal facaal ugu dhawaaq akaal waa cunid badane shaaribkii bal facaal ugu dhawaaq sharaab waa cabid badane weeye ilaa facaalin baa loo wareejin caynka ka shadan ow facuulin baa loo wareejin facuul shaakirkii bal facuul u wareeji shakuur ow mifcaalin baa loo wareejin mifcaal naaxirkii bal mifcaalu ba u wareeji minxaar bikasratin in fara badan baa saddexdaa la isticmaali doonaa aad bay u badan yihiin waa facaal iyo facuul iyo mifcaal saddexdaasi waa saddexda ugu faraha badan ee amhilatulmubaalagada laga isticmaalo ow samiic oo kale weeye caliim oo kale weeye ow facilin baa la isticmaali facilin waxa weeye facilin maziqun oo kale weeye biqilatin in yar baa labadan la isticmaali labadan dambe way yar yihiin saddexda horena way badan yihiin naxw amalcasala malabka fa ana anigu sharaabun aad baanu cabbaa malabka ani laygamaba soo gaadho ama alcasala fa ana sharaabun malabka aad baanu halkaa laba nooc ayuu sheekhu inoogu wada sharxay oo mid ismi faacil ah midna amhilatulmubaalaqa ah annowcu haaliu nooca saddexaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan alcaamilati camal samaynaysa camalalficli ficilka camalkiisa ismulfaacili waa ismi faacil wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfiga addaallu kutusaya cala alfaacili faacil kutusaya aljaari ee ku duldureersanaya calaa xarakaati lmudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi mudaarica reebniinyadiisa xarakada mudaarica iyo reebniinka mudaarica ayuu ku dul dareersan in sha allah sharaxaa ayuu inoogu joogi doonaa annawcu haalid ayaan cashirkeenna berri ka bilaaban doonnaa biidni illaahi tacaala wallahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam